الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله وشبه ذين وابه عشرون وبابه الحيق والأهلون ulw caalmuuna ciliyuuna waaaraduuna shaada wasinuuna wbaabuhu wamila xiinin qad yarid dalbaabu wahwa cinda qwmiy ariid wanuuna majmuuciin wamaa bihi iltaxaq faftax waqalamaa bikasrihi nataaq wanuunu maa funiya wlmulxaqi bih bicagsi daaka stacmaluuhu fantabi وما بتا وآلف قد جمعا يكسار في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل wajura bilfatxaati maa laa yansarif maa lam yudaf aw yaaku bacda waxaynu xalay qaadanay aynu dhexda kaga jirnay abwaabtii abwaab niyaaba marka abwaabu niyaaba toddoba baab bay ahaayeen toddobadoodaa baab shan baa asmaaa ahayd labana asmaa ayay ahaayeen labana afcaal bay ahaayeen markaa asmaa'adii ayuu sheekhu soo hormariyey oo waa lisharafiha markaa waxaynu qaadanay ismiga loo yaqaano asmaaulkhamsaha iyo ismiga almuhana labadaas maxaan qaadanay kii saddexaadee abwaabu niyaabaha ayaa sheekhu halkan uu ka bilaabaya labada xalayan qaadanin labaduba abwaabniyaaba saddex goorba abwaabniyaabay ku jireen hadday xaalatu rafco tahay hadday xaalatu iyo hadday xaalatu jar saddexda goorba abwaabniyaaba ayay ahaayeen oo xaalatu asmaaulkhamsa waxaa lagu rafcin jiray waaw waxaa lagu nasbin jiray alif waxaa lagu jari jiray ya saddexda goorba abwaabniyaabay ahayd musanahana waxaa lagu rafcin jiray alif waxaa lagu nasbin jiray laguna jeri jiray ya saddexda goor besna abwaabu niyaaba ayuu ahaa wuxuu yidhi sheekhu warfac rafci biwaawin wawku rafci wajrur jar biyaa ay biyaa in ya ku jar wansib nasbi ay biyaain ya ku nasbi saalima jamci caamirin caamir jamiciisa nabadda galay iyo wa mudnibin mudnib jamiciisa nabadda galay waawna ku rafci yana ku jar yana ku nasbi waa jamcaynu u naqaano jamcu mudakar asaalim tacriifkiisu waa iska fudud yahay oo waxaa la idhaahdaa maa dalla calaa akara min inain biziyaadati waawin wa nuunin rafca wa yaain wa nuunin jaran wa nasba صaalixin liلtajriidi can hadihi الziyaada wacadfi milihi calayhi biduuni tagyiiri fi suurati mufradi waa waxa kutusiya laba wax ka badan jamc laba hadduu shayga kutusiya maxaa la dhahdaa waa muhane hadduu hal kutusiyana waa mufrad laba wax ka badan hadduu kutusiyana luga alcarabiya maxaa loo yaqaana jamc baa loo yaqaana jamcaana wuxuu kugu tusinayaa waaw iyo nuun dheeraad ah xaalatu rafca iyo iyo nun dheeraada xaalatu nasba iyo xaalatu jar saalixin litajriid can haadihi ziyaada ziyaadada tan ay naga qaawiyana wuu u suubadaa ila marka hore mufid baa laga soo jamciye zaydun zaydun zaydun oo laisku geeyaa zayduna noqday sooma in la tajriidiyo ziyaadada laga qaawiyana wuu u suubadaa wa cadfi milihi calayhi kuwa isaga lamidana he lagu soo dul cadfo oo zaydun wa zaydun wa zaydun aa iyadoo weliba suuradii mufradkiisu ayna waxba iska bedelen hadday isbedeshada jamcutagsiir iyo xaggaas xukunkiisa yurfacu bilwaaw jaaa zayduna wa yunsabu bilyaa ra'aytu zaydina wa yujaru bilyaa marartu bizaydina saxiix walala muna basidahay haddaba shuruud buu leeyahy xala muana mise sharti baynu soo marnay ya koob iyo toban sharti sameen imse koob iyo toban shardi koob iyo tobankiiba koob iyo toban loogu daraya labayo labaatankaa shardi u yeelanaya labayo labaatankaa shardi ayuu yeelanaya shardulmusana an yakuuna mucraba wa munakaran maarukiba muwaafiqan fi lafdi walmacnaa lahu mumaailun lam yuqni canhu hayruhu walam yakun kulan walaa bacdan walaa mustaqriqan fi nafyi nilta amala koob iyo toban koob iyo tobanki koob iyo toban koob iyo tobankaana wuu la leeyahay koob iyo toban dheeraad buu leeyahay mana labayo labaatanayn labayo labaatan shardi u yeelanaya marka wayushtaradu fi ladii yujmac hada aljamc an yakuuna calaman aw sifatan labadaas shard baa loo shardeeya ismiga laga keenaya jamcu mudakar saalim laba mid waa inuu yahay ima an yakuuna calaman wa ima an yakuuna sifatan labada mid waa inuu noqdo ama ismigani waa calam ama waa sifo halkan uu ku kala tilmaamay labadaba caamir iyo mudnib ayaynu ka fahmayna caamir waa calam mudibna waa sifo wey mudnibna sifo waayo markaa caamir caalamkiibuu uga socdaaye shuruud buu yeelanayaa shan ah an yakuuna calaman limudakarin caaqilin khaaliyan min taa'i taaniihi wa min tarkiibi wa min alicraabi bixarfayni shantaa shardi ayaa loo dhigaya maxay calamka anta shardi waa maxay an yakuuna calama limudakerin calam waa inuu yahay mudakr hadda calam uu noqdo muanaf hal yujmac hada aljamc am laa laa yujmac la jamcin maayo waa calam laakin calam mudakr maaha lakin yuu calam u yahay muanaf jamca kan a lagama keena jamcuna saalim baa kaa laga keena tusaale zaynab oo kale ka war zaynabuna maynu odhan karna laa halkay ku baxday an yakuuna calaman limudakerin caaqilin baynu nii waa in uu caaqil yahay maxaa ku baxaya hayru lcaaqil laaxiq waa ismu farasin maynu odhan karnaa laaxiquuna laa maxaa shardi ahaa inuu caaqil yahay baa shardi ah halkaasu isna ku baxay laaxiquuna ma odhan karna marka shardiga saddexaad khaaliyan min taai taaniis taaw taaniis waa in uu ka maran yahay haddii taaw taaniis ay ku sugan tahay laa yujmac la jamcin maayo dalxata ka war iyo xamze iyo dalxatuna maan odhan karna la limaada liana fiihi tatani tataniis baa ku guda jirta waanu ka maran yahayna shardi bay ahayd soo saddex maa wa min atarkiibi tarkiibna waa in uu ka maran yahay murakab waa inaanu ahayn siiba weyhi siiba weyhuna maynu odhan karna la tarkiibna waa in uu ka maran yahay masle laba xaraf in lagu icraabana waa ka maran muxuu ujeedaa markii hore waa inaanu ahayn muane muanhe waa inaanu ahayn waayo muana maxaa lagu soo icraabay laba xaraf lagu soo icraabay muana xaalad rafa maxaa lagu cilaabi jiray alif soo ma nasbiya xaalatu jarna ya baa lagu cilaabi jiray shay laba xaraf lagu soo icraabay waa inaanu ahayn oo muana ama jamac ba jamac laftiidaan sii jamcinaya ka waran de jamac laba xaraf lagu icraabin isagibaan sii jamcinaya haddaad ka waran mey waa min alicraabi bixarfayn icraab lagu soo icraabay laba xarafna waa inuu ka maran yahay oo mufrad waa muyaahid shantaa shardi haddaynu ka waa caalam e eh, waxaanu ka keenana maxay jamcu lmudakar asaalim tusaalena waa caamir oo kale caamir intaaynu sheegnaba wya caalam limudakarin weeye caaqilin weeye khaalina min taai taaniifi weeye wa min atarkiibi waa ka maran wa min alicraabi bixarfina waa ka maran idan maxaynu odhananaa caamiruuna caamiriina xaalada dambana sida jaa caamiruuna raaytu caamiriina marartu bicaamiriina saxiix walalah kaasi waa calamkii wey maxay noo yimiday waxay noo timiday sifadii sooma sifadu iyadu lix shardi bay yeelanaysa lix shardi ayay culma yeelanaysaa lixda shardi waa maxay an takuuna sifatan limudakarin mudakar waa inay sifo u tahay caaqilin khaaliyatan min taai taaniifi laysat min baabi afcala faclaa walaa min baabi faclaanana aclaa walaa mima yastawi fiihi lmudakaru wlmuanau lixdaa shardi baynu iyadana u dhigana o shardiga koobaad sifo waa inay u tahay ayo mudakar maxaa ku baxaya maa kaana sifatan limuanahin haddii muanath uu sifo u tahay maya jamacan laga keeni maayo murdicun oo kale ka war iyo xaaidun iyo ya xaaiduna maynu odhanayna sifada tan ayaa iskale dumar baa iskale sooma murdicun murdicuuna odhan mayno yaa iskale sifadan dumar baa iskale sooma idan sifad an takuuna sifatan limudakerin mudakar waa inay sifa u tahay shardiga labaad caaqil baa la yidhi sooma maxaa baxay maa kaana sifatan limudakerin hayri caaqilin mudaker hayru caaqila wixii sifa u noqda bay naga baxay oo tusaale ahaan saabiq oo ah ismu faras odhan mayno maxay saabiquuna odhan mayno shardiga saddexaad khaaliyatan min taai taaniif taaw taaniifna waa inay ka madhan tahay maxaa baxay taasina way naga baxay oo odhan mayno calaamatun iyo fahaamatun iyo calaamatunisaa odhan mayno isagana calaamunaysaa odhan mayno laysat min baabi afcala faclaa muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa wasfiga mudakerkii wuxuu ku yimaadaa afcal wasfiga muanadkiina muxuu ku yimaadaa faclaa ayuu ku yimaadaa sarta caynkaasna wasanka caynkaasna waa inaanu ahayn oo tusaale imika axmar soo mudakerka maha muanadki muxuu noqonayaa xamara buu noqonaya soo ma axmaruna ma odhan karna marka walaa min baabi faclaanana facla waa maxay wasfiga mudakerkii muxuu ku yimaadaa faclaan wasfiga muanafkiina waa maxay waa faclaa waa sida sakraan ninkii wey gabadhiina sakraa baa la odhanaya sooma sakraanuuna lama odhan karo taana shardiga u dambeeya ee lixaad walaa mima yastawi fiihi lmudakaru wlmuanar wasniye saasaa jiro ilaa afara isaga inoo keeni dooneen wasanka caynkaasi waa inaanu hayn wasanka facuul ama faciil oo kale sida sabuur iyo jariix iyo kuwa waa inaanu hayn maxaa la odhanayaa rajulun sabuurun imra'atun sabuurun sabuuratun ma odhan jirti waa laga simeeya rajulun jariixun imra'atun jariixun jamci mudakar saalim sabuuruuna iyo jariixuniyo ma odhanaysa waa wasfi mima yastawi fiihi mudakaru wlmu'anath wey marka wuxuu inoogu tilmaamay kii shuruudda oofsaday ee calamka ahaa caamir buu inoogu tilmaamay kii shuruudda oofsaday ee wasfigaana muxuu inoogu tilmaamay mudnib buu inoogu tilmaamay war mayna basiida waxday kuma jira marka markaa u fiirso warfac biwaawin baynu ku tacalujinay wajrurna waxaynu ku tacalujinay biyaain wansibna waynu ka xadafnay lidalaalati maa qabla waxaan ka horeeya ina tusinaya oo ma aha min baabi tanaasuc maaha waa min baabi alxadfi laa min baabi tanaasuc baabulxadafweyne baabutanaazuc maa oo tanaazuc maxaa shardiya labada caamal inay hormaraan incaamilan iqtadaya ismin camal waa inay iyagu xagga hore maraan iminkana biya maxaa horeeya macmuulkiibaa horeeya caamilkiina waa dambeeya sooma waru kolkaa waa min baabilxadfiye laa min baabile atanaazuc masle fahnay saalima jamci caamirin waa min baabi idaafati sifati lilmawsuuf sifadii baa soo hormartay mawsuufkiina waa dambeeya oo jamci caamirin asaalimi uu noqon lah kadibna cash baa laska saar waa lasku idaafi oo min baab idaafati sifati lilmawsuuf bay noqonaysaa haddaba kanay ku wada tanaasucayaan maxay afar saddexduba irfac iyo ujruur iyo insib waxay ku doodayaan ay ku tanaasucayaan maxay saalimada ayay ku doodayaan maxaana la camal siiyey ya ka dambe ayaa la camal siiyey ka dambe ayaa la camal siiyey maxaa loo camal siiyey waa liqurbihi dhowidiisa labada horena waxaa lagu camal siiyey fii damiirihi damiir isagu uu leeyahay uma xadafa kadib damiirkii waa laska goya limaada linahu fadlade waa fadle wey halkaa waa laska goyo meesha waa laga xadfay ujrurna waa amara moogta tafkiik buu ku sameeyey amarka mudacafkaa ee madmuumulcaynkaa afar baa ku banaan in tafkiik lagu sameeyo iyo in la damiyo jurur laydhaa iyo in la fadxiyo jurre laydhaa iyo in la kasriyo juri laydhaa afartii way banaayen markaa tafkiik buu kugu sameeye hala yaabin de ujrur tafkiik baa ku jira wuxuu yidhi warfac rafci biwaawin wowku rafci wajrur jar biyaa ay biyaain ya ku jar wansib nasbi ay biyaain ya ku nasbi saalima jamci caamirin caamir jamciisa nabada galay hee arimaha aynu soo tilmaanay ku same bu ku leeyahy wa mudnibin mudnib jamciisa nabada galayna sidaa ku sameeya wowna ku rafci yana ku jar yana ku nasbi waaya wshibhi dayni wbihi cishruuna wbaabuhu ulxiqa wlahluuna uluu caalamuna ciliyuuna waaraduuna shada wsinuuna wbaabuhu wamila xiinin qad yarib dalbaabu wahwa cinda qawmi arib washibhidayni washibhidayni labadan wixii shabahayna waaw ku rafci yana ku jar yana ku nasbi waa labade waa caamir iyo mudnib labadan un ha ku dulina cadaan bu leeyahy ismi kasta oo calama oo shuruudii laga helay de caamir buu kula mid yahay ismi kasta oo sifa oo shuruudii oofsadayna dee mudnib buu kula mid yahay labadan haduu taagnaan buu kuleeyahay labadan wixii shabahay sida labada aad u gela iyagana u gal sheekh saxiix walala wa shibhi dayni dayni kolkaa ayay ku dhacaysaa waa caamir iyo iyo mudnib wa shibhi dayni labadan wixii shabahana iyagana wow ku rafci yana ku jar yana ku nasbi dee muxamed baa lamid a oo ibraahim baa lamid a muxameduna iyo ibraahimunadhade dhade mudnibna maxaa shabaha sifo kastoo shuruuddii aynu ka helnay dee afdal iyo daraab iyo kuwaasaa shabahaya oo alafdaluuna iyo adaraabuuna saasaynu odhanayna inuu gelana ayaga ee kuwana hadduu taagnaan bu kuleeyahy halkaa markuu gaadhay kadib wuxuu tilmaamay waxaa jirta wax loo yaqaano mulxaqaat xalay waxaynu soo nidhi soo maahan kullu smin mucrabin ikhtala fiihi sharط min shuruuط اmuhanى wa kaana bisuuratihi fahuwa mulxaqun bihi fi icraabihi so maynaan odhan tiyo kalba tanna utaala ismi kasta oo mucrab ah oo shuruudii laga waayey shardi kamida uu ka dhinmay jamcu suuradii jamcana ah maxaa la haleeshiinaya waa mulxaqun biljamci mudakri saalim jamcmudakrusaalim baynu ku xalay ayaynu haleeshinayno ku xambaarana haddaba mulxaqaadda jamcu mudakru saalim muhani sow shan may ahayn mulxaqaadda jamcuna wuxuu noqonayaa waa afar weeyaan afar wey afartaa waxaa u horeeya asmaau jumuucin laa waaxida laha min lafdiha aw laa mufrada laha min lafdiha waa asmaa jumuuc laakiin male mufrad la lafdi a male laakiin la macni waa jiri karaa mufrad laakiin la lafdii ma jiro waa yahay soo gudagelaya laba asmaa ucuquud kowdhe oo cishruun ku tusaaleeye sheekhu iyo baabkiisa baabkiisuna waa maxay waa cishruun iyo alaaثuun iyo arbacuun iyo khamsuun iyo situun iyo sabcuun iyo amaanuun iyo tiscuun iyo miuun bay culamada qaarkood ku badan asmaacuquud intaasuu ujeeda baabkiisa waa baabuhuda uu ku leeyahy baabu cishruun waa kaa waxaa kaloo lagu soo daraya ulu uluna waa ismu jamc laa waaxida lahu min lafdihi laakiin lafdi la macnaa jiro huwa bimacnaa saaxiba la macnaa saddex caalamuna caalamuna waa ismu jamc laa waaxida lahu min lafdihi culimada qaarkood baa ma caalamuna jamciisi waa caalam mufradkiisi waa caalam jamcina waa maay waa caalamuna lakin waxaanu naqaanaa mufradka iyo jamca midka macno badan de jamca macno badan jamca ayaa macno badan markaa mufradka oo caalam ah iyo caalamuuna midka iminka badan dee caalamuna waa saddex caalamnahe waa limaas wallah sooma markaa mufradkii baa ka macno batay marka culimadu waxay dhahan may waa asmaau jumuuc ilaa waaxida lahaa laa mufrad laha min lafdiha buu ku jira markaa saddexdaasi waa ta koobaad oo waa asmaau jumuc laa mufrad laha min lafdiha ega tusaalaan cishruun oo kale de waa asmaashara mina mufradkeygaan ashara mina mufradkeygaan may mufradkeygi ma limaada aqaluljamci alaaa jamc maxaa u yaraata de laba dhe mayna laba u yarayn mayna saddex u yarayn haye casharatun casharatun casharatun isku ge ma cishruun ba wayba ka badatay waa alaauuni min alaaunada way ka badanta mina ka badan ya markaa mufrad ma noqon karada casharatun mufrad maaha ishruun sheekh markaa mufrad mabale mufrad mabale waaya alaaun ka war alaaatun alaaatun alaaatun isku ge tiscay noqoto wayba ka yartahe markaa mufrad male waa asmaau jumuucin laa mufrada lahaa min lafdihaa ka labaad waa jumuucu taksiirin jaat calaa suurati jamci mudakari saalim waa jumuuc loo yaqaano jumuuc taksiir laakiin maxay ku timiday calىa suurati jamci mudakr asaalim ayay ku timiday jamc mudakr saalim suuradiisa ayay ku timiday waxa weeyaan kaasina waa sinuun iyo baabkiisa wey waa hulaaثi kasta waa kulu hulaaثiyin xudifat laamuhu wacuwida canha haau taniiثi walam yuksar saynu kuso marnay qadrigiiba waa ismi kasta oo hulaaثiya kulu hulaaثiin xudifat laamuhu laamtiisii baa la xadfay eega sanatun asalkii hore wuxuu habelayin sanawun ama wuxuu habeenayn sanahun kadibna waa laska gooye maxaa u daliila sanawaad bay ku jamciyaan ama sanahaad bay ku jamciyaan lana aljamca wataskhiira yuraddaani alashyaa le ilaa usuulihima soo saama waayahay baabkiisu markaa waa maxay waa kulu smin hulaahiyin xudifat laamuhu wawida canhaa ha utaani balada cidatun iyo fubatun iyo dee kuwaas noqonaya kaasina waa jamcu tasiir markaa si jamcu dakrusaalim baa loola dhaqmaa soo sanatun ma sinona ba iska yidhahdeen waay waay waxay mariyeen wadadii jamcu mudakar saalim xaalatu rafcana wuu bay ku rafciyeen xaalatu nasbiya xaalatu jirna maxay ku icraabeen ya bay ku icraabeen masla fahni kas saddexaad waa jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruuda waa jumuuc jumuuc tasxiixahayd waa jamcu tasxiix caadiya laakiin shuruudii baan laga helin shuruudii baa hee sheekh aan laga helin waa maxay waa laba waa ahluun iyo waabiluuna ahlun waa jamcu ahlin sooma waabilunna waa jamcu waabilin ahlun waa cashiirada wey waabilna waa almatar alghasiir waa roobka faraha badanna wey labadoodani ahluun iyo waabiluun calamna maha sifana maaha shardigaasay waayan sifadii calamnime lagama helin sifadii shardigii sifanimana lagama helin saxiix walala saa darteed waa maxay waa jumuucu tasxiixin lam tastawfi ashuruuda labadaasina ka u dambeeya waa musaman bihi waa jamcu karsaanimo cid magac uga dhigtid ya waa ciliyuun oo kale waa ism liahli janna zayduunood kaaga yar u bixisid ciliyuun ba lakin tusaale wa ciliyuun ayaa tusaale halkaa inoo qoran imika zayduun baa kamid a muslimuunood ubixisid baa kamid a haddaad muminuun u bixisid baa so basiid ma markaa shuruuddaasina waa maxay mulxaqaadaasina mise noqotay waa afar sidaad u ciraabaysaa sidaad jamcu mudakarusaalim u ciraabtid baad u ciraabaysaayo turfac haadihi mulxaqaad maxaad ku rafcin bilwaaw maxaad ku nasbinood ku jeri ya mina basid noqon u fiirsa marka wa cishruuna waa mubtada marka wa baabuhuna waa lagu cadfaya ulxiqa naayo faacilka waa huwa madkuurnima loogu celinaya bihina jamcu dakar saalim buu noqonaya wa cishruuna cishruun wa baabuhu iyo cishruun baabkiisa ulxiqa waa la haleeshiiyey huwa madkuurkan haddii kale ulxiqa bay noqon lahayd hadduu celinayo cishruun iyo baabka ile labay noqon sooma ulxiqa buu odhan laha lakin madkuurnimu ugu celiye wa cishruuna cishruun baabuhu iyo ishruun baabkiisa ulxiqa waxaa la haleeshiye huwa madkuurkan bihi ay biljamci mudakri saalimi jamci mudakr saalim baa la haleeshiye xagga icraabta wlahluuna ahluun uluwa ulu iyo ulu wacaalamuuna iyo caalamuuna ciliyuuna waciliyuuna iyo ciliyuuna kadalika madkuuraadaasay lamid yihin madkuurkaana soo sheegnay ayay lamid yihiin oo oh, iyagana jamci mudakr saalim baa la haleeshiiyey wa araduuna araduun shadda waa shaadoobay ay huwa araduun isagu waa shaadoobay wa baabuhu iyo sinuun baabkiisu shadda waa shaadoobay ay huwa madkuurkana waa shaadoobay oo mulxaqaad oo dhanba de waa iska wada shaad ahaane muxuu kuwan iyaga shaad ugu cabiray shaad wuxuu iyaga gaar u saaray afar arrimood bay gaar la siiyiin ko horta waa jamcu tagsiir laba waa ismu jinsi nakira saddex waa mu'anath hayrulcaaqil ah saa iyaga gaar uga dhigay shuduudka shuduudka markaa waa kii ahayd jumuucu tagsiirin jaat calaa suurati jamci mudakr asaalim markaa araduuna ahlun waa mubtada uluwa caalamun wa ciliyun waan ku wada cadafnay khabarkii baanu soo qadarnay araduuna waa mubtada shada faacilkii waa huwa araduunka u noqonaya khabar baynu jumlada uga dhignay wasinuuna waa mubtada wa baabuhu waynu ku cadafnay khabarkiibaa go-anoo lidalaalati maa qabla waxaa horena tusinaya shada ay huwa madkuurkani waa shaado ishruuna ishruun iyo wabaabu ishruun baabkiisa wixia waa la haleeshiye huwa madkuurkan bihi jamcu mudakar saalim baa la haleeshiyey wlahluuna ahluun ulu wa ulu iyo ulu wacaalamuna iyo caalamuna ciliyuuna wa ciliyuuna iyo ciliyuuna he kadalika kainun kadalika madkuurkan ay lamid yihiin iyaguna wa araduuna araduun shadda waa shaadoba ay huwa araduun wasinuuna sinuun wabaabuhu iyo sinuun baabkiisuna shadda waa shaadoba ay huwa madkuurkani waqad yaridu qad waa taqliile waqad yaridu inuu soo aroora la arkaa daakan albaabu ah ama daakan kan albaabu ee baabka hadaynu ka dhigno cadfubayan alى ra'yi bni maliki haddaynu nacti ka dhignano alى ra'yi man alى ra'yi bni xaajibin xalay baan qaadanay soo ma intii unba ku daba taal ma sowta ma lagu celiniy ma waqad yaridu kolka waa taqliil waqad yaridu inuu soo arooro ayaa la arkaa daakan albaabu ee baabkii inuu soo arooro ayaa la arkaa mila xiinin xiinin oo kale xaalada uu yahay fi lcraabi raabtana uu kala mid yahay xagga icraabta oo xiinin saw xarakatulicraabkeyga nuunka kama muuqanayo iyagana waxa suuragala bu kuleeya baabka horta maad fahmaysa waa baabu siniin baabkan siniin in sida xiinin oo kale loo icraaba suuragala saw xiinin xaraka daahira lama icraabayo xiinun xiinin xiinan sooma saasoo kale inu xarakadii uga muuqato nuunka ayaa suuragala oo siniinun siniinan siniinin laydha laakin waa qaliil qad buu kugu tusiy taqliil bay wa huwa cinda qawmin yarid wa huwa wuruudkani huwa afar marjic bay noqon jirtay sooma maxaa kamid aha marjiceygu muxuu noqon jiray madkuurun bimaadatii waxaanu ka fahmaynaa maxay ah, yaridudaasan ka fahmayna wa huwa wuruudkaasi yataridu waa qiyaasoobaya cinda qawmin qoom agtood waa qiyaasoobayaayo qiyaas ayuu noqonaya qiyaas ayuu noqonaya marka wuxuu ku tilmaamayaa baabkan siniin waxa suuragal ah ya inay laasimto oo ayna ka fuqin icraabkiina nuunka dushiisa u fuulo oo u ka muuqdo oo la idhaahdo haadihi oo la tanwiiniyaba eg haadihi siniinun wara'aytu siniinan wa marartu bisiniinin inaad saa tiraahdo ama inaad may tanwiinta ka goysid oo maalayansirifad ka dhigtid labada way banaan tahay waa lasku khilaafi wuli sida saxiixi waa maxay annahu laa yataridu waa inaan qiyaasoobeyn maqsuur buuna ku noqonayaa cala samaac carab baa loo daba fadhiisanaya waa ka shaacirkaasi leh dacaanii yamiin najdiin fainaa siniinahu lacibnaa bina shibaan washayaabnanaa murdaan dacaaniya igala taga bui iga daaya min najdin min dikri najdin najdin hadalhaynteeda iga daaya bui maxaa dhacay faina siniinahu sanadihiisa iyo abaarihiisu buu yidhi lacibna way nagu ciyaareen binaa annaga shiiban xaala aan nahay cirooley washayabnana wayna ciraysiiyeen bui murdan xaalaaan nahay garmadoobeyaalna ya hanagu hadal qaadina buu leeyay faina siniina muxuu u laazimay yadii xarakadiina nuunku duldhigay sida jimc mudakarusaalimhe ulamu dhaqmin waaya maaad ku jeeda waa ijraa siniin mujralxiin buu marsiiyey xagga icraabka oo xaraka daahir ayuu dhigay nuunkiina waa joojiyey maca alidaaa iyadoo weliba la idaafeeyey ilaa nuuntu way gu ihahda hadii kale siniina hu maan la idaafayn haddaa la idaafayna nuuntu mayna gui jirin ya watasqudu nuunaani fi lidaafa naxw ra'aytu saakin risaafa inagi madaaa kusoo marnay way gu ilahay sooma sida xiinin oo kale ayuu la dhaqma marka intaa fahma sida xiinin oo kale ayaa loola dhaqmayaa baabkan siniin oo yadiina way laazimaysaa icraabtiina nuunta dusheeda ayay ka muuqanaysaa oo inta waad fahamteen ma wuxuu yidhi wa mila xiinin waqad yaridu inuu soo arooro ayaa la arkaa daakani inuu soo arooro ayaa la arkaa kan albaabu ee baabkiihi mila xiinin xiinin oo kale xaalada uu yahay fi licraabi icraabta dhexdeedana uu kula mid yahay de wa huwa wuruudkaasi iyo aridii waa qiyaasoobaya cinda qawmin qoom agtood waa qiyaasoobaya marka waxaa laisu khilaafsan yahay idiraadkani ayaa laisu khilaafsan yahay laakiin sida saxiixii muarid maaha idiraad ku saasi sax maaha sida saxdi waa maxay waa maqsuurun cala samac bay noqonaysaa carab baa loodaba fadhiya wixiisa ayaa loola dhaqmiya la arko saasaa loola dhaqmi wanuuna majmuucin wama bihi iltaxaq faftax waqala man bikasrihi nadaq wanuunu maa huniya wlmulxaqi bih bicagsi da ka stacmaluuhu fantabihu faftax alfaau zaa'idatun litasyiini allafdi faftax fatxi nuuna majmuucin mid la jamciye nuunkiisa fatxi wamaa ay wa nuuna maa kii nuunkiisana fatxi iltaxaqa haleelay huwa maagu bihi ay bilmajmuuci majmuuca haleelay waqalla waxa yar man ay alladii ka ayaa yar nadaqa hadlay huwa manku bikasrihi madkuurkan hoos dhigiisa ku dhawaaqay kasrihiisa waaba yaryahay wuxuu ku leeyahay wa nuunu maa ay wa nuunu ladii ka nuunkiisa hunniya la tafniyeeyey ay hiwa maaga iyo walmulxaqi ka la haleeshiyey bihi maa hunniyaha istacmaluu way isticmaaleen hu madkuurkan bicagsi daaka kaagaa hore cagsigiisa ayay u isaga way fadxiyeene fantabih baraarug limaa ay liladii ka ku baraarug mutacalaqi baa go-an ay isticmaaleen oo min alfarqi bayna nuunayni labada nuun farqiga udhexeeya taa ku baraarugsanoniyo labada nuunood farqiga udhexeeya muxuu yahay nuunu muhana iyo nuun ljamcu mudakar asaalim nuunta jamaca iyo waxa la haleeshiiyey xaqoogu waa maxay waa alfatxu in la fadxiyo wey in la fadxiyo wey shaadnimana waa loo kasrin karaa shaadnimada iyada waa loo kasrin karaa laakiin sida xaqa u leedaha waa maxay nuunta jamcu waa in la fadxiyo zayduna in la dhado zayduna in la dhado zaydina in la dhahdo saasay xaq u leedahay in la fadxiyo waaya waa la kasrin karaa bu lakin waa shuduud luatu qowm maaha lua maaha kasrinta iyada la kasrinaya lua maaha crafnaa jacaran wabani abiihi waankarnaa zacanifa aakharini bu i baytushacirkaasi carafnaa waanu garanay bui jaxaran oo ninka jaxarana waa naqaanaa wa bani abiihi inamada aabihii u dhale xagga aba ka walaalyihiinna waa naqaanaa wa ankarnaa laakin waxaan diidnay bui zacaanifo sheegato kale zacaanifo sheegato aakhariini kale kuwo kaloo iska sheeganaya ya iyaga dhegta uma taagna bu leey laakin kuwa iyaga dhab baan unaqaana maxalushaahidkeenu waa maxay aakharini waa kasriye aakharinaba ahayd sooma muxuu yidhi aakharini bu yii marka luqatu qoom maaha waa shaad wey marka marka la kasrinaya weliba waxay sii shaadoobaysaa marka wow lagu rafciyo maaha marka wow lagu rafciyo xaalatu rafca maaha zayduni markaa ma noqonaysa lakin waa xilima waa marka ya-da weyan waa xaalatu nasbe iyo xaalatu jirka wey ka kalena waa kale wmaada tabtagi shucaraau minii waqad jaawastu xad arbaciin wamaada tabtagi shucaraau minii shucaradu maxay ga rabaan bu i aniga maxay ga daandaansanayaan walxaal qad jaawastu aan dhaafay xad alarbaciin xaddii afartanka xilliga lagabi iyo xilligaas ahayde war imika maxay ga raadinayaan bu leey maalusheedka maad garanaysaan arbaciinna bay ahayd sooma arbaciini buu yidhi marka markaa nuuntan jamcu mudakar usaalim xaqeedu waa maxay ya in la fadxiyo wey in la kasriyaana waa shaad weeye luqatu qowmin maaha nuunta musanaha ka waran nuunta musanaha iyada xaqeedu waa maxay iyo mulxaqiisaba waa in la kasriyo iyada in la kasriyo wey fatxaheeduna iyada luquu noqonaya haddee la fatxiyo iyadu waa luqay leeyihin culimadu iyada shaad maaha baydkaasu soo qaato wuxuu yidhi calaxwadayayna istaqalat cashiyatan famaa hiya ilaa lamxatun wataiibu calaa axwadiyayna istaqalat cashiyatan famaa hiya ilaa lamxatun wataiibu calaxwadayayna laba garab ayay istaqalad ku kor noqotay ku duushay wili cashiyata wakti galaba famaa hiya ilaa lamxatun wataryiibu maba yahaan buri ilbiriqsi iyo maqnaasho un mooyaane maxalushaahidku waa maxay axwadiyayna axwadiyayni saasay noqonaya sooma axwadiyaynadu waa luqatu qom waayahay macal alifi maa laga dhigi karaa iyada markaa xaaladan waa caadi xaalada jarka iyo xaalada nasbada musanaha ayay imanaysaa nuun kasradu xaalada alifta ka waran xaalada alifta iyadana waa maya xaaladu rafca ma daba ah, ah, ah, zaydana maaha zaydani iyada la odhanaya beydkana laakin ku soo wuxuu yidhi acrifu minha aljida walcaynaana waman khirayni ashbaha dabyaana acrif waxaan ka garanayaa bu minha xaggiga aljida luqunta iyo walcaynaana labada indhood iyo waman khirayni laba san laba dul oo ashbaha shabahay bu i dabyaana waaya maxalushaahid waad garanaysaan wal caynaana ka war muxuu odhan lahaa wal caynaa ni wal caynaana bu da u fadxiyey iyadoo aliftii waa caynaa ila waa taniye caynunbu caynaan ku taniye yeelana beytkani waa masnuuc buu noqonayaaba beyt saxaba ma muxuuna sax ku ahayn wal caynaana horta halkee lagu cadfaya aljida lagu cadfaya aljidan mayna mafcuulahayn wal caynayni in idhahda maynahayn taas waa mid waa ta kale mankhirnyaa lagu sii cadfaya adana aynankaa lagu sii cadfaya mankhirn waa maxay waa muan caadiya de kaa hor muna macduufkii macduuf aley mina isku xukun noqonayn mankhirn soo jaran iyado markaa beydkan waa masnuucba daliiluma noqon kara marka markaa alifta ama xaalatu rafca nuuntii lahe la fatxin maayo iyada kasriyadii baa lagu daynaya laakiin xaaladda kaley noqonayan luqatu qoomin waa maxay waa xaaladda jirka iyo xaalada nasbada weeyi markaa nuunta jamaca iyo mulxaqiisa xaqeegu waa maxay waa alfatxu kasraduna waa maxay waa shaad nuunta jamca iyo mulxaqa xaqaygu waa maxay waa alkasru soma in la fatxiyana waa luqatu qowmi wuxuu yidhi faftax fatxi nuuna majmuucin mid la jamciyey nuuntiisa fatxi wamaa ay wa nuuna maakii nuuntiisana eh, fatxi iltaxaq haleelay huwa maagu bihi nuunu majmuuca haleelay waqalla waxa yar manaya ladika ayaa yar nadaqa hadlay huwa manku bikasrihi madkuurkin kasrihiisa bikasrihimaa eh, bu ohan laha mogta waayo ila nuunu majmuuc iyo nuun maltaxqamina laba hayn madkuurni buu gu celinaya bikasrihi madkuurkan kasrihiisa cidda ku hadashay wayba yar tahayba wa nuunu ma ay wa nuunu ladii ka nuunkiisa huniya la tasniyeeyey huwa maaga iyo walmulxaqi ka la haleeshiyey bihi maa huniyaha istacmaluu way isticmaaleen hu maaga iyada lafteeda mufrad buu ka dhigay istacmaluuhu maa mu odhan de madkuurnimuu ku celinaya istacmalu way isticmaaleen hu madkuurkan bicagsi daaka kaagaa hore een nuunta jamaca dabagediyay u isticmaaleenoo maxay weeyaan kan way kasriyeen halkay ka horena ka fadxiyeen eefantabih niyahu baraarug oo u dhaga nuglow lima ay liladii ka istacmaluuhu ay isticmaaleen bilfarqi bayna nuunayn ay u isticmaaleen wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk